بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الناظم رحمه الله باب النكرة والمعرفة والاسم ضرباني فضرب النكرة والآخر المعرفة المشتهرة وكل ما ربى عليه تدخل فإنه مناكر يا رجل naxwu gulaamin wa kitaabin waabaq ka qowlihim rubbaa gulaamin lii abaq wamaa cadaa dalika fahwa macrifa laa yamtari fiihi saxiixu lmacrifa mihaaluhu daaru wazaydun waana wadaa watilka waa ladii wadulghinaa waaalatu tacriifi alfa man yurid tacriifa kibdin mubhamin qaala lkabid وقال قوم إنها اللام فقط إذ ألف الوصل متى تدرج سقط باب قسمة الأفعال وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عنك سد الإشكال فهي ثلاث ما لهن الرابع ماض وفعل الأمر والمضارع قال الناظم رحمه الله باب المعرفة والنكرة sheekhu raxima allahu tacaala wuxuu inoo soo tilmaamay yaa saa'ilii can alkalaami almuntadim xaddan wanawcan wailaa kam yanqasim ismac hudita rushda maa aquulu wafhamhu fahma man lahu macquulu su-aalihuu ka jawaabo wuxuu yidhi xaddu lkalaami maa afaada almustamic naxwu sacaa zaydu wacamrun mutabic tii labaadna uu ka jawaabo wuxuu yihi wanawcuhu aladii calayhi yubnaa ismun waficlun uma xarfu macnaa soma marka wa ila kam yanqasim anwaacdii qaybaheegiibuu doonaya in halkan ka gudagalo ismiga qaybihiisu doonaya caawa inuu ku siiyo ila anwaacdaasi qaybahay u qaybsamaysa kay weydiiye buu yidhi sooma markaa anwaacdii uu qaybsamay kalaamku ama aqsaamtii uu qaybsamay qaybihii ay usii qaybsami lahaayeen ayaa doonaya halkan inuu kaga sheekeeyo wuxuu yidhi sheekhu haadaakani baabulmacrifati macrifada baabkeedii weeyi wanakirati iyo nakirada baabkeedii weeyi macrifada iyo nakirada baabkii lagaga hadlayey weeyi almacrifatu wanakira macrifada waxaa la idhaahdaa daabidkeeda waa maa wudica lishayin mucayanin cid mucayan ah oo la garanayo waxa loo dejiyey ayaa la idhaahdaa macrifo maa wudica lishayin mucayanin nakiradana waxaa la idhaahdaa maa wudica lishayin hayri mucayan shay aan la garanin waxa loo dejiyey ayaa la dhahdaa ama waxaa la dhahdaa maa shaaca fii jinsihi walam yakhtasa bihi waaxidu duuna aakhara sida ajrumigu lahaa taana waad odhan kartaa haddaad iska soo gaabsatin waxaad odhan kartaa maa wudica lishayin mucayan waa macrifadii ta kalena waa didkeedu maa wudica lishayin hayri mucayan daabidkooga markaa way iska fududiin haddee su-aal lagu weydiiyo oo ah macrifo iyo nakiro cinwaanka wuxuu horraysiiyey cunwaanna waad odhan kartaa ciwaanna waad odhan kartaaye macrifaduu horraysiiyey marka uu sharaxayana wuxuu soo horraysiiyey nakirada taa hore haddaynu ka jawaabno wuxuu usoo horreysiiyey macrifada waa lisharafha macrifada iyo nakirada yaa sharaf badan dee macrifada sharaf badan soo ma sidaasuu usoo horreysiiyey lima haddee la wuraa lowlaa lima lakaana alximaaru faqiha bay odhan jire marka labaad sheekhu gudagalona wuxuu soo horreysiin doona nakirada muxuu soo horreysiinaya wuxuu soo horreysiinayaa waa liasaalatiha nakirada iyo macrifada mid ka horreeyo asal nakirada horreysa nakirada horeysa ilmaha yar markuu soo dhasho mawluud baa la dhaha mawluud hebel waxbaa u dhashaa la dhahda ilmaha u dhashay lama garanayo kadib baa loo bixinaya magacoo la odhanaya fulan le markaa mid kaa horreeyey macrifada iyo nakirada dee nakirada horreysa marka waa liasaalati iyada ayaa asala waa mid labaad baad kaga jawaabi kartaa waxaad odhan kartaa waa lindiraaji kulli macrifatin taxtaha macrifo kastaa waxay hoos tagtaa nakirada ayay hoos tagtaa nakirada ayay hoos tagtaa haddee su-aashaasi lagud taasaad kaga jawaabi kartaa sheekhu wuxuu yidhi wlsmu darbani fadarbu nakira wlakharu lmacrifatu lmushtahara mushtahira wlsmu ismigii darbaani ay duu darbayni laba qaybood mid u saaxiib ah weeyi fadarbun qayb darbigaasoo kaa'inun ahaaday minhumaa ay min adarbayni labada qaybood nakiratun nakiro weeyi walaakharu ay wadarbu qaybka alaakharu kale almacrifatu macrifo weeyi macrifadii almushtahiratu caamka baxday ama macrifadii almushtaharatu lacaanka bixiyey labada odhan karta wuxuu doonayaa min xayu tacriif watankiir ismigu laba ayaa ugu qaybsamaa xagga nakiranimo macrifanimo haddii laga eego waa laba waa macrifo iyo nakiro waana cinda aljumhuur laa waasidata baynahuma wax udhexeeya ma jiro culimada qaarkood baa le ismigu macrifo marka u yahay iyo nakiro marka u yahay waxbaa udhexeeya laakiin jamaahiiru naxwiyiin waxa ay ku tegsan yihiin ismiga haddii laga eego min xayu tacriifu watankiiru e waa labadaasun ama waa macrifo ama waa nakiro wax waasida ah oo u dhaxeeyaai ma jiro waa jumhuur annaxwiyiin laakiin qaar baala waasida ayaa jirta laakiin jamaahiirta qowlkoogu waasidaa marka hadda wax adagoo kale ku dhex jiraa beydka mama jiraba keliya wuxuu ku caddeeyey ismiga inuu laba uqeybsamo waa nakiro iyo macrifo wax adag ma jira marka wuxuu yidhi sheekhu walismu darbani icraab ahaan alismu waa mubtade darbanina waa khabar halkaa sheekha haddee lagu bushiyo oo la idhaahdo alismu waa mufrad darbanina waa muhane axkaamta mubtada iyo khabarkana waxaa ka mid a ah atataabuq inay mubtada iyo khabarka soo ma mufradnimo mudakarnimo mu'anafnimo musananimo jamacnimo soo samayan jiri halkana sheekhow ismigii waa mufrad barbaanna waa musane waxaa lagaga jawaabayaa mudaaf baa meesha ka go'an markaa mudaaf kaa go'an baa khabarkii ah walismu ismigii darbaani ay duu darbayni laba nooc mid u saaxiib ah wey markaa duudaasa khabarkii ada waan ismudaabaqaynaya walismu ismigii darbaani ay duu darbayni laba nooc mid u saaxiib ah weeyi fa darbun fadaasi waa fau faseexa darbun waa mubtade nakiratu waa khabarkiisii haddee su-aal kale lagu weydiyo lagu hado darbon waa nakiro nakiro in mubtada laga dhigana ma banaano o lagu bilowdo waxaan kaga jawaabaynaa waa fii macradi atafsiil meel wax la qaybinaya dhex dhacday markaa way banaan fa darbun qayb haddee doonto nacti baynuuso qadari karnaaba si fa darbun qayb darbiga oo kaainun ahaaday minhumaa labada darbi kamid ahaaday nakiratun nakira weeyi walaakharu ay wadarbu qaybka qaybka alaakharu kale almacrifatu macrifo weeyi oo basiid ma macrifadii almushtahiratu caamka baxday haddaynu akrino bismi faacili ismi faacil haddii aynu akrino oo bifatxi lhaa almushtaharatu haddii la idhahdo almushtaharatu haddii la idhaahdo maxay noqonaysaa waa ism mafcuul marka waxaana laga soo qaatay ishtaharahu naasu dadka ayaa caam bixiyey haddaynu idhahno almushtahiratuna ismu faacil bay noqonaysaa marka macnihii maxay noqon macrifadii almushtahiratu caanka baxday ama macrifadii almushtaharatu lacaanka bixiyey ma noqonaysa marka wax aday kuma jiro walismu ismigii darbaani ayduu darbayni laba qaybood mid u saaxiib ah fa darbun qayb qaybka oo kaa inun ahaaday minhumaa ay min adarbayni labada qaybood ka mid ahaaday nakiratun nakiro weeyi walaakharu ay wadarbu qaybka qaybka alaakharu kale almacrifatu macrifo weeyi macrifadii almushtaharatu la caanka bixiyey ama macrifadii almushtahiratu caamka baxday mana basiidayn marka maxaynu qaadanay waxaynu qaadanay tacriifka nakirada iyo tacriifka macrifada macrifo waxaa la ydhahdaa maa wudica lishayin mucayanin nakirana waxa la dhahdaa maa wudica lishayin hayri mucayanin soo basiid ma haddee su-aal lagu weydiiyo oo lagu idhaahdo sheekhu markii cinwaanka uu qoray wuxuu yihi baabulmacrifati wanakira macrifada ayaa uu horreysiiyey muxuu u horreysiiyey waxaynu nidhi waa lisharafiha marka dambe ee kitaabka u dhex galena waxaynu nidhi wuxuu horreysiiyey nakirada muxuu u horreysiiyey laba arrimood baad kaga jawaabaysa waa liasaalatiha nakirada iyada ayaa asala ah waa mid labaade waa lindiraji kuli macrifatin taxtaha macrifo kasta waxay hoos tagtaa nakiro ayaa ay hoos tagtaa baydkana wuxuu kaga warramay keliya laba arrimood labada hal arrin halka arrinna waa maxay taqsiimu lismi min xayu tacriif watankiir inuu laba yihiin ama waa macrifo ama waa nakiro cinda aljumhuur wax udhexeeyaa ma jiro ka soco fakulu maa ruba calayhi tadkhulu fainahu munakaru ya rajulu fakulu maa ay fakulu ladii kii dhammaantii ruba ay kelimatu ruba kelmada rubiihi tadkhulu ay gashay ay hiya rubi calayhi maaga dushiisa fainahu maagaa ay rubi gashay munakarun mid la nakireeyey weeyi yaa rajulu ninkanow yaa rajulu ninkanow halkan sheekhu wuxuu ku tilmaamaya hal masale keliya halkaa masale waa maxay calaamatun min calaamaati nakira waa hal calaamo oo ka mid a calaamadaha lagu yaqaano ismigu marka uu nakiro yahay halkaa calaamo waa maxay ismigani waa inuu aqbalo oo uu u suubado inay rubigeli karto halkan kutubtii hore may sheegin kutubti hore aynu soo dhaafnay saddexdiiba may sheegin calaamadan markaa calaamadan xariiri u sheegay waa maxay wax kasta oo rubi inay gasho ay suuragal tahay oo rubbaa inay gashaay ay u maxaa la odhanayaa waa nakiro ayaa la odhanaya soo basiid ma mid kale aynu ku dariyo kutubtii horena aynu ku soo marnayo al haddii ay geli karto shayga oo aqbali karana maxaa la odhanaya waa nakiro ayaa la odhanaya marka halkan bayd wuxuu ku sheegay hal shay keliya halkaas shay waa maxay waa calaamatun min calaamaati nakira waa hal calaamo oo ka calaamada nakirada lagu galo halkaa calaamana waa maxay waa ruba shay kasta oo rubi ay geli kartaa oo rubi ay u suubato inay geli karto waa nakiro ayaa la odhanaya waxaynu ku darnay dusha aynu uga kanno kutubtii horena aynu ku baranay al haddii ay geli kartana maxaa la odhanaya waa nakiro ayaa la odhanaya mayna basiidayn wax adag kuma jiro marka wax adagi kuma jiro fa kullu maadaasi kullidaasi waa iska mubtada maadaasina waa mudaafilayda waana mawsuulo wey ama dee eh, mawsuufanaad ka dhigi kartaa labadaba rubi waa mubtadi biqasdi lafdiya qaacidaynu soo qaadana xalay maxay ahayd kullu maa qusida lafduhu fahuwa smon sawma alayhi tadulu alayhi jaariya majruurka tadkhulu ku tacaluji tadkhul waa ficil mudaari faacilkiina waahiyo rubbay u noqonaysaa jumladan ficiliyadiihi waa khabarkii rubba jumlada rubba waxay u noqonaysaa silo maaday u noqonaysaa ama sifay u noqoni fainahu had waa ismigeygi munakaruna waa khabarkeygi soo ma jumladaasi dambana waxay khabar unoqonaysaa juml mubtadihii hore kulluhaasoo garan mayso ayay khabar unoqonaysaa yaa rajuluna waa nakirad maqsuuda oo aniga ku idhi nin kanow baa la dhaa marka nakirad maqsuuda la laqmaynayo ka af baa lagu dara laqmadoo eego marka fa kullu maa shay dhammaantii oo rubba kelmadda rubiihi tadkhulu ay geli ay hiya rubi calayhi maaga dushiisa ay geli weli waxbay naga maqan tahay khabarkii kulli waa maqan soo ma fa inahu maagaasi munakarun mid la nakireeyey weeyi yaa rajulu ninkanow waad odhanaysaa yaa rajulu ninkanow soo iska basiid maa halkaa baydna muxuu kaga warramay inuu nidhi hal arrin keliyuu ka sheegay halka arrin waa maxay waa calaamatu min calaamaati nakira bes oo ah kelmad kasta ama shay kasta oo rubi ay gashaa in uu nakiro yahay mayna basiidahayn waxaaday kuma jiro ka soo naxwu ghulaamin wa kitaabin wa abaq ka qawlihi murba ghulaamin liabaq halkana wuxuu ku sheegay tusaalihii tusaale mithaal maxaa la dhahdaa shaahidsan maxaa la dhahdaa waa iska min baab faa'ida miaal waxaa la dhahdaa juz'iyun yudkaru liidaaxi اlqaacida waa juz loo sheego qaacidada in lagu sii caddeeyo ya hadda qaaciduna soo siiyey ah shay kasta oo rubeya gashaa inuu nakriya sooma tusaaliy buu ku siinaya marka miaalku waa maxay waa juz'iyun yudkaru liidaaxi اlqaacida waa juz loo sheego in qaacidada lagu sii caddeeyo shaahidkuna waa maxay juz'iyun yudkaru liihbaati اlqaacida isaga waa jus loo in qaacidada lafteeda la sugo la ta'siiliyo waa daliilkii isagude markaa saasay ku kala duwan yihin ogaada wadalika tusaale naxwu hulaamin iyo wixii lamid a ah weeye adoon wa kitaabinay wa naxwu kitaabin iyo wixii lamid a ah weeye kitaab wa dabaqinay wa naxwu dabaqin iyo wixii lamid a ah weeye xeedho wadalika tusaale kaain wuxuu ahday ka qawlim ay ka qawlilcarabi carabta qowlkooda ay yidhaahdeen ruba hulaamin adoon adoonka oo kaainin lii kaa'inin sugnaaday lii aniga ii sugnaaday abaqa inta uu dhumbaday badana ay huwa hulaamku wax adag kuma jiro halkan halkan bayd muxuu ku sheegay keliya wuxuu ku sheegay amiladii amtiladana maxay tahay waxa weeyaan wax kasta oo rubi ay gashaa inuuna keliya sooma tusaalayaasheedii buu ku siiyey hulaamin waxa geli karta ruba maxaa la odhan karaa ruba hulaamin liabaqa waa ka kuyidhi marka hulaamin iminka waa nakiro ma daliil lidukhuuli ruba calayh rubaad gashay de saxiix walalah kitaabinna way geli kartaa maxaad odhan kartaa ruba kitaabin katabtu fara badanaa kitaab aan qoray haye mayna rubi gelin maadaama rubi ay gashay waa nakirade oo waxba u daliila gelitaanka ay rubi gashay tabaqinna isna waxaa la idhahdaa waa xeedhade isna way geli kartaa waxaa la odhan karaa ruba tabaqin uhdiya ilaya dabaq la iisoo hadiyeeyey badana markaa ruba tabaqinna dee tabaqin waa nakiro ma daliil lidukhuuli ruba caleyh rubaa gashay de saxiix walala markaa intan waa iska amhile un weeyi wadalika tusaale naxwu naxwdani waxaan usoo qadaraynaa waa khabar iyadu mubtadina waa go-an yahay wadalika tusaale naxwu hulaamin adoon iyo wixii lamid a weeye wa kitaabin ay wanaxwu kitaabin kitaab iyo wixii lamid a weeyi wa abaqin ay wanaxwu abaqin abaq iyo wixii lamid a weeyi ka qawlihim jaariya majruurkan laftiis waa waajib lxadaf mutacalaqiisii oo isna waa kharaf waa khabar wey mubtadaad soo qadari wadalika tusaale ka qawlihim kaainun ka qawlihim ee ka qawlilcarabi carabta qowlkoodii oo kale ayuu ahaaday ay yidhaahdeen ruba hulaamin lihi abaqa jumladaas waa maquulu qowl haddaynu gaarahaan u kala icraabnana ruba waa xarfu jardin shabihin bizaa'id hulaamin waa mubtade saxiix walala marfuucu calaamatu rafcina damatun muqadaratun calaa akhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu lmaxalli bixarakati xarfi jarri zaa'id lii jaariya majuurkaasi sifo hulaamka laga sifaynaya abaqa waa ficil maadi faacilkii waa huwa jumladaasa khabarkii noqonaya marka la laqmaynayana ha odhan ruba hulaamin adoon badana ha odhan iska ilaali khabarkaa la ridaya ruba hulaamin adoon adoonka oo kaa'inin ii sugnaaday lii aniga abaqa inta uu dhunbaday ee uu lumay badana huwa adoonku halkaasaa la ridaya markaa badnaasha abaqana macneegu waa sharada waa haraba waa cararay oo waa lumay weeyaan baydkaasna waa iska basiid oo oh, tusaalayaanunbu sheeku ku sheegay wuxuu yidhi wamaa caddaa dalika fahuwa macrifa laa yamtari fiihi saxiixu lmacrifa wama wamaa ay wamaladika caddaa ka soo hadhay huwa maagu daalika madkuurka aan soo sheegnay fahwa maa caddahaasi macrifatun macrifo weeyi laa yamtari xaal aanu ka shiki ahayn fiihi maacadahaasi dhexdiisa asaxiixu lmacrifa ay ashaksu shaksigu aanu ka shiki ahayn shaksiga dulmacrifati aqoonta u saaxiibkaa macrifada asaxiixatu saxiixa ah ee ka badbaaday yani waxa weeyi min alkhaa'i gef halkan sheekhu raxima llahu tacala beydkan waxa uu ku sheegay waxa uu yidhi wax kasta oo rubi ay geli karto wixii ka soo hadhay oo rubi ayna geli karin waa macrifo bu yidhi sheekhu ya waa macrifo bu yidhi wax kastaoo rubi ayna geli karahayn wuxuu leeyahay waa macrifo wax kastay rubi gelaysaana waa nakiro marka macrifadii muxuu gu rubi haddii ayna gelinba waa macrifo buu yidhi markaa waa lagu ictiraaday oo waxaa loogu ictiraaday waxaa jirta waxyaalo nakiro ah haddana rubi ayna gelin waayo kuwaas ma macrifa waaba nakire tusaale eyna iyo mataa iyo kayfa waa asmaao waana nakiro macrifo maa haddana rubi ma gasho kuwaasaa lagu ictiraaz markaa waxa fiicnaan lahayd bay yidhahdeen inuu yidhaahdo intuu soo shee intuu sheego macaarifta tiradeeda ila way kooban tahay ba toddoba hadday u badato sooma kadibna inuu yidhaahdo wamaa cadaa dalika fahuwa nakira laa yamtari fiihi saxiixu lmacrifa inuu saa yidhahdo lahayd bay maadaama oo ictiraadkaasi uu ku soo arooraya de oo la odhanayo waxaa jira waxyaalo nakiro ah rubina ayna geli karahayn wuxuuna ina yidhi sheekhu wax kasta oo rubi ayna gelyahayn waa macrifa bina yidhi sooma maadaama oo ictiraadkaasi uu ku soo aroorayo waxa fiicnaan lahayd bay yidhahdeen macaariftu maadaama oo ay kooban tahay in uu sheego kadibna uu yidhaahdo waxa macaarifta ka soo hadhay baa nakiro ah saasaa fiicnaan lahayd bay yidhahdeen marka beydkana wuxuu ku sheegay uun wixii intaa ka soo hadhay ee ruba aan gelahayn inuu macrifo yahay icraab aynu eegnana maadaasi waa mawsuula waana iska mubtade caddaa waa ficil maadiyo dee waa lagu qadaraya faacilkiisii waa huwa daalika waa mafcuulkiisii fahwa macrifa fahwa macrifa soo ma aragti huwadan waa mubtade labaad ilay caddaa daalika jumladaasi waa maadaasaad uga dhigaysaa maxay sila uga dhigaysaa saxiix walala fahuwa waa mubtada macrifatun waa khabar masle fahna inta markaa jumladaasi ayaa udhacaysa maadii hore khabarka udhacaysa khabarka jumladaasi noqonaysa laa yamtari fiihi jumladan waad xaalayn kartaa waad xaalayn kartaayo huwadaad ka xaalayni huwada ayaad ka xaalayni fiihi jaariya majruurkana yamtari iskaga tacaluji aصaxiixulmacrifatna waa min baabi idaafati sifati lilmawsuuf wajiyo kalena way ku banaan yihin kolkaa waxay noqoni dulmacrifati saxiixati baynu odhanana dulmacrifati saxiixa waxaa kaloo banaan lahaa yamtari inaynu ka dhigno khabar bacda khabar ila khabarku u tacadudayo wa akhbaruu bitnaini aw biaktara can waaxidin kamsaratun shucala laqmadii wuxuu noqon wamaa ay agiladiika caddaa ka soo hadhay huwa maagu dalika madkuurka aan soo sheegnay oo ah waxa ay rubigelayso fahwa maa caddahaasi macrifatun macrifo weeyi laa ymtari mid aan u kashiki ahayn weeyi khabar baynu ka dhigna ma fiihi maa caddaha dhexdiisa ashaksu shaksigu shaksiga dulmacrifati aqoonta u saaxiibkaa macrifada asaxiixati fayowde maxay ka fayow khata iyo gef ka fayowde waxaa kaloo banaan inaad xaalo ka laqmaysid wama wamaa ayiladika caddaa ka soo hadhay huwa maagu daalika madkuurkaa la soo sheegay fahuwa maa caddahaasi macrifatu macrifo weeyi laa yamtari xaal aanu ka shiki fiihimaa caddaha dhexdiisa ashasu shaksigu shaksiga dulmacrifati macrifada u saaxiibka macrifada asaxiixati beda qabta markaa beydkana wax aday kuma jira de keliya wuxuu kuu sheegay wixii ayna rubigeli karahayn inuu macrifo yahay ictiraadkaasina waa aynu sheegnay iyo sidii ay saxdu noqon lahay ka soco miaaluhu daaru wazaydu wa ana wadaa wa tilka wladii wadulghina waa yahay halkana miaalun buu ku sheegaya maba adka alkan waa miaalkii wixii ka soo hadhay madkuurkaa hore aan soo sheegnay ee rubi ayna geli karayn tusaalayaashaygu baa kan ku sheegaya wuxuu yidhi mithaaluhu maacadahaasi tusaalihiisu addaaru daartii weeyi wa zaydun zayd weeyi wa ana aniga weeyi wada wadaa kaa weeyi wa tilka taa weeyi waladii kii weeyi wadulghinaa kii hodantinimada u saaxiibka ahaa weeye waa iska basiid mithaaluhu waa iska mubtada daarun intaa ka dambatana ku sii cadfanta addaaru waa lima curdifa bilalifi walam addaaru maxaa lagu macrifeeyey alif iyo lam baa lagu macrifeeyey iyada soo ma zayduna maxaa lagu macrifeeyey curifa bicalamiya calamnimo ayaa lagu marifey waa ismi calama ana maxaa lagu macrifeeyey ya bitakalum waa damiirkii de ma damir mutakalim ayn tha maxaa lagu macrifeeyey ya waa ishaare weeyaan isagana waa bilishaara wa tilkana maxaa lagu macrifeeyey waa ishaara da mudakr bay ku dhacaysaa tilkana muanas bay ku dhacaysaa alladi maxaa lagu macrifeeyey sila oo ismigii silada lagu macrifeynayey wadulghinana ya wadulghina waa maxay waa kii lagu macrifeeyey wax loo idaafeeyey wax alwatade soo ma markaa intiiba halkaasu ku sheegay keliya wuxuu ka tegey kii munaadaha ya rajulu oo kale kaa laftiisana sheekhu inuu ga tagaa suura galay inuu soo gudagelayo kaa asha wata nin kanu marka la yila waa iska macrife haddaba sheekhu naadimku amhilada macaarifta waxa uu u sheegay nadmiga siduu ugu suuro gashay ee uma aanu sheegin sidii ay u kala macrifo badnaayeen saxiix walalah ha u fahmin ha odhanina adaaru waa macrifo badan zaydun baa ku xigo anaa ku xigo saasa saa ugama jeedo sheekhu sidii ay suuragal u ahayd inuu ugu sheego nadmiga ayuu ugu sheegay laakiin siday u kala macrifo badnaayeen umuuna sheegin waayo yajuusu lishaaciri maa laa yajuusu ligayri qofka shaacirkaa waxa u banaan waxaan hayrka u banaanayn limaada de isagu waxa wey inuu beytka ka jawaabo suuragala sooma markaa se u kala macrifo badayn de kutubta hore aynu kusoo baranay maxaa ugu macrifo badan bacda lafd ljalaala kolka laga yimaado maxaa ugu macrifo badan damiirka maxaa ku xiga calamka maxaa ku xiga ismu ishaaraha maxaa ku xiga ism mawsuul maxaa ku xiga ka adaadka aye maxaa u dambeeya oo kusii xigay dee kii mudaafka waxa loo idaafeeyey rutbadiisu ahaanaya ilaa ka calamka loo idaafeeye mooyaane ka calamka loo idaafeeye rutbadiisa ka waran ya ka damiir loo idaafeeyan ujeeda cafwan ka damiir loo idaafeeyo rudbadiisu maxay noqonaysaa eega khaatamu haadaa waan ku idhi khaatamkani waa nakiro maxaan u idaafeeyey haadaa baan u idaafeeyey haye khaatamkani muxuu la deraje yahay ismu ishaaruu la deraje yahay haddaba haddaan ku idhahda ka warran marartu bizaydin saaxibika saaxibika waa maxay imika saaxib waa nakiro soo ma nakiru ah maxaa loo idaafeeyey kaaf baa loo idaafeeyey haye yuu la macrifo noqday damiirka miya calamku la macrifo noqonaya bay ihahda oo tii abyada aynu ku kulmi jirnay inu ohan jirnay acrafuha damiiru bacdahu lcalam fasnu ishaaratin famawsuulu atam wabacdahu dhulaami wاlmudaafi fii rutbati اladi lahu yudaafu ila اladii udiifa lidamiiri fainahu kaalcalami shahiiri samayna ohan jiri kutubtaana ku qaadan insha allah waanaad xifdii kartaa waad qoran kartaan insha allah sababtaasna waa maxay mawsuufka iyo sifada midkee macrifo badan ya mawsuufka ma inay sinaadaan sifada iyo mawsuuf iyo inuu mawsuufku macrifo badnaado labadaa midun wey laakiin inay sifadu macrifo badnaato maa iyaga oo siman marartu bizaydin alcaaqili ka waran marartu bizaydin alcaaqili iminka kee sarreeya ya dee mawsuufka hore ee zayda waayo dee waa calam rutbada labaad buna haystaa xagga macrifanimada alcaaqilna de wuu ka hooseeya sooma wuu ka hoseya laal buu ku macrifoobe haye iyagii oo simanna marartu bizaydin saaxibi ka wey iminka saaxib waa sifo zaydna waa mawsuuf maadaama oo uu sife yahay haddaynu nidhaahno damiirka hala derajo noqdo wuxuu ka macrifo badnaanaya mawsuufka hore waayo dee zayd waa calam saaxibna maxaynu idaafaynay damiir damiirkuna saa ugu macrifo badnaaba sooma markaa maxaynu odhananaa dib baynu u celinanaayo calamku la macrifo noqonaya markaana mutasaawi bay noqdeen way isnaaden sidaasay leeyihin culimadu ka soco mihaaluhumaa caddahaasi tusaalihiisu addaaru daartii weeyi wa zaydun zayd weeyi wa ana aniga weeyi wadaa kaa weeyi wa tilka taa weeyi waladii kii weeyi wadulghina kii hodantinimada u saaxiibka ahaa weeye wa aalatu tacriifi alfa man yurid tacriifa kibdin mubhamin qaala lkabid wa qaala qawmu ina hallaamu faqad id alifu lwasli mataa tudrij saqad bui wuxuu yidhi wa aalatu tacriif tacriifka iyo macrifaynta aaladiisu al weeyi faman kii kaste yurid doona huwa manku tacriifa kibdin beer macrifayntii kibdiga oo mubhamin la qariyey ama mubhamin ay munakarin la nakireeyey qaala wuxuu odhan huwa manku fiihi ay filkabidi kabidka dhexdiisa waxa u odhan alkabida buu odhan ama akaltulkabida buu odhan wa qaala qawmun qowm waxay yidhaahdeen wa waxay yidhahdeen qawmun rag waxay yidhaahdeen innahaa ay ina aalata tacriifi tacriifka aaladiisu allaamu laam weeyi faqad xaal ay ku filnaan hiya laamtu fi tacriifi macrifanimada id alif alwasli lianna alif alwasli alif alwasli mataa tudraj mataa tuusal haddii lala xidhiidhiyo hiya alifta bimaa qablaha waxa iyada ka horeeya saqadat way dhici hiya alifdu waaya baydka labaatanaad iyo ka koob iyo labaatanaad wuxuu ku tilmaamayaa maadaama oo aynu nidhi macaariftii aynu soo tilmaanay oo sheekhu lix buu ka dhigay soo ma lixdaa maxaa ka mid ahaa duladaad baa ka mid aha de kii adaadka lagu macrifeeye soo ma haddaba adaadka wax macrifeeya muxuu yahay taasuu ku barayasha soo basiid ma adaadka wax macrifeynaya ile duladaati baa tidhi muxuu yahay taasuu ku baraya sheekhu waxaa ku jira afar qowl horta al luqa alcarabiya marka la eego waa laba laba qaybood ba u qaybsanta zaaida iyo asliya kutubta horeyna ku bananade zaaide iyo asliya soo labada may qaybsami jirin zaaidadu dukhuuluhaa ka khuruujiha hadday shaygan ku jirta iyo haddayna ku jirin waa isku mid alyaziid iyo alcabaas iyo ta ku jirta waa maxay dee waa zaaida laodhanaya waa zaaida laodhanaya annucmaan hadday gelisid imika iska zaa'ida wey gelitaankeed iyo gelitaan la-aanteed waa isku mid iyad waxba ma faa'idaynayso saxiix walala ta asliyadiina labay u qaybsami jirta laba usii qaybsamaysa labadaasi maxay ahaayeen mawsuula iyo iyo maarif muarif mawsula iyo muarif usii qaybsamaysa mawsuladu waa ta addaarib iyo almadruub iyo ku jirta mucarifada haddana laba usii qaybsami jirtay maxay ahaayeen cahdiye iyo iyo jinsiya usii qaybsami jirtay cahdiyada haddana saddex usii qaybsami jirtay jinsiyaduna saddex bay usii qaybsami jirtay sooma waxaaso dhan kutubta hore dib ugu laabdasha waa iska basiid markaa maadaama aynu garanay al inay sidaa tahay adaanka wax tacriifiya inay tahay afar qowl baa ku jira adaba dheg taraaric sheekha laftiisu wuu ishaaray wuxuu yidhi wa aalatu tacriifi al buu yidhi al aaladda wax macrifaysa waa al oo wada socota hada huwa madhab اkhaliil khaliil ibnu axmed alfarahidi shaykhu sibaweyhi madhabkiisu waa sida waa al sibaweyhi laftiisa madhabkiisu waa al u fiirso al oo wada socota ayaa wax tacriifinaysa yaa ku tegey khaliil oo ah sheekhii siiba weyi iyo siiba weyi laftiisa oo ardaygii khaliila laakiin labadoodaasi waxay ku kala duwan yihiin al khaliil wuxuu leeyahay hamzadu waa hamsatu lqadci buu leeyahay waa hamsatu lqadci waa hamsatu lqadci buu leeyahy iyad isagu oo kolkay dhacasna waa likasrat listicmaalun bay u dhacday buu leeyahay siiba weyna wuxuu leeyahay mayane hamzadu waa hamsatu lwasli buu leeyahay intaasay ku kala duwan yihin masle fane maxay ku kala duwan yihiin labadoodaasi hamsaday ku kala duwan yihiin khaliil muxuu leeyahay hamzada hamsatu qadciya siba weyne muxuu leeyahay hamzada hamsatu wasliya soo laba qowl ma hayno laakiin labada qowl maxay iskugu ururayaan ya adaatu tacriifku inay tahay hunaa'iya labay ka kooban tahay labadaasi waa maxay waa alhamzatu wallaamu waa labadooda wada socda marka aalatu tacriifki waa hunaa'iya labadooda agtooda keliya waxay ku kala duwan yihin midna hamzada hamsatulqadciya cinda khaliil cinda siba weyne hamzada hamsatu wasliya ka soco wa qaala qawmun taa lafteeda qowl buu ku ishaaray sheekhii la odhan jiray akhfash wuxuu leeyahay waa laamta oo keliya buu leyahy isagu akhfash wuxuu leeyahay adaatu tacriifku waaba laamta oo keliya ya laamta oo keliya ayaa wax macrifaysa haye oo laamta oo keliya maadaama oo ay tahay alifta maxaa kuu kelifay alifta waxa igu kelifay buu yidhi tawasulan lisaakini dee laamku maadaama oo u reeban yahay qaacidadiina ay ahayd wa awalu nutqi lmar'i xarfun muxarakun qofku xarafka ugu horreya ku dhawaaqaya waa xaraf mutaxarik oo xarakaysan maadaama oo laamkiina uu reeban yahay laamkaa reeban unbaan ku gaadhaya bu yidhi laamkaa reeban unbaan ku gaadhayaaye laamta oo keliya ayaa adaatu tacriifa waa qawlkii ayo akhfash indhayaro qawlkiisii wey qawlka saddexaad qawlka afraad waa abu cuhmaan almubari isna wuxuu leeyahay hamzada oo keliyaba adaatu tacriifa ya waa qowlka ugu daciifsan soo ma arki maysid hamzada oo keliyaba adaatu tacriifa bu yidhi oo waayahe mubrid maxaa kuu kalifay inaad laamta keendid laamta waxaa loo keenayaa buu yidhi farqan bayna hamzati tacriifi wa hamzati listifhaam hamzadu in hamsatu tacriif tahay iyo in hamsatul istifhaam taa lagu kala saarayaa saasaa igu kaliftay buu yidhi arsoo basiid maa marka aalada aalatu tacriifa imse qowl baa ku jira arbacatu aqwaal afar qowl alwal lilkhaliil wathani qowlu sibawey wathaalith lilakfash waraabic lilmubari qowlka khaliil waa maxay al oo wada socota ayaa adaatu tacriif ah hase yeeshee hamsadunbaa cindahu ka ah hamsatu qadci qowlka labaad waa qowlu siiba wehi al oo wada socota ayaa adaatu tacriifa ah. laakiin hamsada ayaa agtiisa ka ah hamsatul wasli soo ma wasli akhfashna muxuu adaatu tacriifku waa laamta oo keliya alifta maxaa kugu kalifay tawasulan lisaakini saakinka unbaan ku gaadhaya mubaridna muxuu waa hamsada oo keliya waayo laamka maxaa kugu kalifay laamtu waxay faaria u tahay oo ay kala saaraysaa hamsat listifhaam iyo hamsatu tacriif taasoo basiid maa culimo afartaa qowl baa markaa ku jiraa waaya laqmada haddaba eega wa aalatu tacriifi waa mubtade alna waa khabar kulu maa qusida lafduhu fahuwa khabarun kitaabkan iraabdiisa haddaed fahantin kitabka qur-aankana wada eraaban wa aalatu tacriifi al waa mubtadiye khabar saxiix walala faman waa ismu shardi maxay u baahan tahay ficlu shardiyo iyo jawaabu shardi yurid waa maxay waa ficlu shardigii qaalina waa maxay waa jawaabu shardigii mayna basidayn haddaba mantani waa ismu shardi iyaga lafteeda ayaa mubtada khabarkiisii me fiihi arbacatu aqwaal afar qowl baa ku jira ficlu shardiga oo keliya ayaa khabarkiya jawaabu shardiga oo keliya khabarkiya labadooda wada socdaa khabarkiya waa mubtada un laa khabara leh afartaa qowl baa ku jira wuxuu yidhi haddaba laqmada eeg alkabida soo ma arkaysid alkabida maquulu qawlkii qaala oo mafcuul maxkiyaad ka dhigi karta haddaad doontidna waxaad ka dhigi kartaa mafcuul ficilkiisu uu go yahay laqmadaad ka fahmiyaag wa aalatu tacriifi tacriifka aaladiisu al al weey fa man kii kaste yurid doona huwa manku tacriifa kibdin kabdin iyo kibdin baa ku bannaan tacriifa kibdin beer macrifayntii ka doona kibdiga oo mubhamin ay munakarin la nakireeyey qaala wuxuu odhan huwa manku alkabida buu odhan qaala wuxuu odhan huwa manku fiihi ay fil kabidkaa dhexdiisa wuxuu odhan alkabida buu odhan ama qaala wuxuu odhan huwa manku akaltulkabida buu odhan akaltu waxaan cunay alkabida baan cunay buu odhan wa qaala waxa ay yidhaahdeen qawmun rag waxay yidhaahdeen daciif maa iska ilaali qowm buu ka cabiray rag buu ka cabiray sheekhu wa qaala waxay yidhaahdeen wa qaala qawmun rag waxay yidhaahdeen innahaa ina aalata tacriifi tacriifka iyo macrifaynta aaladiisu allaamu laam weeyi faqad xaal ay ku filan tahay hiya laamtu fi tacriifi macrifanimada fadaas uma aragtin fadaasi waa zaa'idatun ziidat litaziini lafdi ama zaa'idatun litaxsiin alkhad khadku fartumaa lagu waraajinaya unbaa lagu qurxinaya waa iska zaa'ido qad miyaa waaba ismu ficil mudaaric takfii bay la mid tahay faacil bay qaadanaysaa faacilkiisi waa hiya kolkaa xaalaynu ka laqmaynana misla fanaynta ya iddan waa tacliiliya haye aliftu waa mubtade wasli waa mudaaf iley mataa waynu garanayna maxay u bahan tahay mataa ficlu shardiyo jawaabu shardi bay u bahan tahay soo ma tudraj waa maxay waa ficilkii mudaaric ee ficlu shardiga ahaa oo muqayaru siiqa naaibu faacilkiina waa hiya saqadatna waa jawaabu shardigii faacilkiina waa hiya weeyaan jumladaasaana khabar udhacaysa alifta laqmadiina maxay noqon wa qaala qawmu rag waxa ay yidhaahdeen inahaa ina aalata tacriifi aalatu tacriifku allaamu laam weeyi faqad xaal ay ku filan tahay laamtu fi tacriifi macrifanimada id ay lina alif alwasli alifta alif lwasligu id alif lwasli alifta alif lwasligu mataa tudraj ay mataa tuusal marka lala xidhiidhiyo hiya alifta bimaa qablaha waxa iyada ka horeeya marka lala xidhiidhiyo saqata ay saqatat way dhici hiya aliftu waa ay dhici wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk